صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإن نعوت كثورا وقتلت مفتقرا لذكرهن أطبعت واقضع ويتبعين يكن معينا بدونها أو بعضها اقضع معلنا وارفع وانسب إن قضعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا ليظهر وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل بالنفس أو بالعين الاسم maca damiirin taabaqa almu'akada wajmachumaa biafculin intabica maa laysa waaxidan takun mutabica wa kulan idkur fi shumuuli wakila kiltaa jamiican bidamiiri muusala wastacmaluu aydan ka kullin faacila min cama fi tawkiidi midla annaafila wabacda kullin akaduu biajmaca jamcaha ajmaciina uma jumaca wa duuna kullin qad yajiiu ajmacu jamcahu ajmacuuna uma jumacuu يفي التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة, البصرة المنع شمل واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد ليلتزما wain nucuutun wain kaurat haddii ay badato nucuutun nactiyaalo kaurat ay badato walxaal qatalad ay ku xigto muftaqiran mid u baahan lidikrihinna sheegidooda ugu baahan utbicat waa la raaci halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi nactiga mancuudkiisa mar walba in la raaciyo ma laasim baa may laasim ma aha hadduusan mancuudka nactiga u baahnayn kaura dada uu leeyahayna waxbaa laasim ma aha nucuudayayaba badanin hal nactiba ha ahaado haddii uu doono mancuudka hadduu ka maarmo hadduusan ka maarminee u baahan yahay in la raaciyaa laazima ah. hadduu ka maarmaana in la raaciya waxba laasim ma aha in laga goostaa bannaan waayahay in la raaciyo haddii uu u baahan yahay oo mancuudka macnihiisa waadix ma noqonayo haddii aan nactiga la raacinin sida magaalada laba nin oo maxamed la yidhaahdaa wada jooga mid waa caalim midna waa jaahil waxaa tidhi jaaa muxammadun alcaalimu alcaalimudani mancuudka wuu u baahan yahay waayo alcaalim haddaadan raacinin labada maxamed midka yimid baan la garanaynin si loo kala saaro nactiga mancuudka inaad raaciso wuu u baahan yahay inaad raacisaa waajiba hadday nucuudda fara badan tahayna waa sidoo kale shan moxamed baa magaalada jooga mid waa jaahil afarna waa caalim afarta caalimkaa mid baa dharka tola saddexaa dharka tosha midna dharma tolo saddexdan dharka tola midaa dheer muxuu laba waa dhaadheeryihiin midna waa gaaban yahay waxaasoo dhan inaad ku daba dartaa waajibah si aad u kala saarto jaaa muxamadun alcaalimu kii jaahilkaa baxaya garo alkhayaatu labadii dharka tolaya isku soo haray wii kalaa baxay aawiilu dhehe waa kii gaabnaa ayaad ku saartay inaad wada raacisaa waajiba inaad ka goosatana ma banaano wain nacuutun wain kaurat haddii ay badato nucuutu nactiyaala haddii ay bataan kaurat haddii ay bataan walxaal qatalad ay raacaan mukhtaqiran mid baahan lidikrihinna sheegidooda ugu baahanna ay raaceen utbicat waa la raacini waqطaca witbicin yakun mucayanan biduuniha aw bacdaha qطac muclinan waqطac gooso aw itbica ma itbaaci in yakun haddii uu yahay mancuudka mucayanan mid caynoobay la garanayo biduunihaa nucuudda la'aanteeda aw iqطaca bacdahaa qaarkeeda gooso muclinan xaalaa tahay mid daahirsanayooon qarsanaynin yacni wuxuu leeyahay nactiga nucuudda faraha badan haddii uu ka wada maarmo hal nacti hadduu leeyahay yuu ka maarmana waa la mide yani nucuud inay badatay shardi maaha magaaladaa laba hal muxamed keliyaaba jooga laba muxamed mada joogaa magaalada dhan hal muxamedaa jooga muxamedkaana awiil waayo sida lagu yaqaan he jaa muxamedun aawiilu aawiiludani nactiga wuu ka maarmaa e, nactigana mancuudka wuu ka maarmaa isagoon nactiga la raacinin ayaa mancuudka la garani inaad ka goosataa bannaan oo jaaa muxamedun maxamed soo muusa rafcisnayn aawiila nabi ficli maxduufe ku nabi asagaa soo wadaay marartu bimuxamadin u kasrisnaa soo ma aha nasba u gooso ama rafca u gooso oo aawiila dhe ama aawiilu dheh hadduu nasbisnaana rafca u gooso waayahay nucuudda haddii ay badan tahay dhammaanna uu ka wada maarmo saddex arrimood ayaa kuu bannaan nucuudan faraha badan ee mancuudka uu ka wada maarmay wada raaci waa bannaantah jaaa zaydun alcaalimu aldaaxiku alqaa'imu dabada ka mar wada raaci ka wada gooso jaaa muxamadun alcaalima aawiila nasba wada gooso ama ama muxuu ahaa rafca hadduu nasbisnaa ama jaraa qaar ka gooso qaarna raaci wejiga saddexaad wey bishardi qaarka aad raacina waa inaad hormarisaan jaaa zaydun alcaalimu aawiila awiilaad ka goosatay caalimna waad raacisay maahan kan aad raacini waa inaad hormarisaa aawiilu alcaalimada dambena aad dambaysiisaa hadduu qaar u baahan yahay qaarna ka kaaftoomo qaar buu ka kaaftoomaa qaarna wuu u baahan yahay nucuudi faraha badnay qaarka u baahan yahay inaad raacisaa waajiba hormarisana qaarka uu ka kaaftoomana saddexdii wej ayaa kugu bannaan wada raaci ka wada gooso qaar raaci qaarna ka gooso waka waqطac nactigii go nucuuddii faraha badneed go aw atbic raaci aw atbic buu ahaa ah, hamzada waa hamzat lqaci hamzat lwasli ma aha atbic ila min afcala alamru afcil weeye atbic hamzadii fadxadii sarnayduu naqli ku sameeyey oo wowda ayuu saaray aw atbic buu ka dhigay wa naqligaasuu ku sameeyey nadmiga dartii waqطaca gooso aw atbic ama raaci in yakun waa haddii uu yahay nacti mancuudka mucayanan mid la garanayo biduunahaa nucuuda aanteeda lagu garani aw iqdaca gooso bacdahaa ama qaarkeeda gooso muclinan xaal tahay mid muujisanaya muclinan waa iska tabaamulbeyd yacni goosigaa waa wejh naxwi ah isla markaana wax dhibaato ayan ka joogin iclaaniyo dadka u sheeg warfaca winsib in qadacta mudmiran mubtada'an ow naasiban lan yadhara warfac rafci kii aad goosati wey awansib ama nasbi in qadacta waa haddii aad goosatee mudmiran xaal aad tahay mid xadfayo qarinaya mubtada'an mubtada qarinayo ow naasiban ama naasib qarinayo mubtadaha iyo naasibka oo la yadharaa aan muuqanayn yacni wuxuu leeyahay nactiga mancuudkiisa marka aad ka goosani mancuudka icraabka uu haystaad eegi icraabka uu mancuudka haysto icraabka uu mancuudka haysto jar haddii uu yahay marartu bizaydin waayo nactiga laba wej ayaad u goosan karta rafci ama nasbi marartu bizaydin aawiilu ama aawiila aawiilu maxaad ku rafcisa mubtada maxduuf weliba waajibulxadafa ayuu khabar u yahay huwa awiilu buu ahaan laha aawiila haddii aad tireed nasbisaana ficli la xadfay ayaa nasbinaya oo acnii aawiila hadduu litawdiixi u sugan yahay iyo litakhsiis hadduu lilmadxi iyo lidembi u sugan yahayna ficli munaasibaad qadari oo waxaad leedahay eh, acnii waxaan u jeedaa amdaxu aawiila ama adumu aawiila eh, nactiga wixii uu u sugnaa ficli munaasiba ayaad qadari waa yahay marka aad goosato mancuudka majruur hadduu ahaa rafca damactiga u goosanaya ama nasb mancuudka mansuub haddii uu ahaa rafco keli ayaad u goosani mancuudka marfuuc hadduu ahaana nactiga nasbo keli ayaad u goosani yacni waxaan bannaanayn mancuudka nactiga inaad goyso oo mancuudkiisiioo marfuuca ah, ama mansuuba aad ka goyso jarna aad u goosato taa lama ogol waayo jar xarfuljar ayaad yaa jari lahaa in loo qadaray noqon lahayd xarfuljar in la xadfo jarkiisii la baaqi yeelana laa yajuuz wax bannaan ma aha samaac weeye ilaa fii sabci masaa'il toddoba masalo wixii aan ahayn xarfuljar inta la xadfo jarkiisa in la baaqi yeela qiyaas ma aha sidaa darteed jar looma goosan karo nactiga mancuudkiisa waa laga goyni karaa aan leenahayna laftiisa shuruud buu leeyahay shuruuddiisa waxaa ka mid a ismulishaare nactigiisa waa inuusan ahayn ismulishaare nactigii in la itbaaciyaa waajib ee lagama goyni karayo adigu laba shari waxsaasay sheegi jireen oo malayn warfac rafci aw insib ama nasbi in qaacta haddii aad goosato rafci ama nasbi mudmiran xaal aad tahay mid xadfaya mubtada'an mubtada xadfaya aw naasiban ama ficli wax nasbiyaad xadfi mubtadaha iyo naasibka oo lan yadharaa aan muuqanaynin weligooda waajibnimo loo xadfayo mubtadaha waajibnimaa weligii loo xadfi laakiin eh, haddii la nasbiyo ficliga nasbinayo hadduu lidami iyo lilmadxi usugnaado sugnaado waajibnimaa loo xadfi litawdiix ama litaksiis hadduu u sugnaaday se waajibnimo looma xadfaye jaa'is weeye xadafku warfac waa ficlu amar aw insibna wuu ku cadfan yahay oo ficlu amar labaad weeye inqaطacta waa in shardiye iyo ficlu shardigeedii jawaabu shardigana waa xadfan yahay oo jumladaa daali u ah mudmiran xaalo weeye oo wuxuu xaalo ka yahay irfaac iyo insib faacilkooda musatirka ayuu xaalo ka yahay waayahay labada ficliya irfaac iyo insib inay tanaasucaan oo mudminan ay ku tanaasucaan iyo inayan tanaasucin labadaa arrimood midka bannaan darsiga markaan dhammeeyaa laydiin weydiinaya inay labada ficli tanaasucayaan irfaac iyo insib oo mudmiran ay ku tanaasucayaan oo xaalo ah iyo inayan tanaasucaynin iyo wixii u diiday haddayan tanaasucaynin suaaشhaas soo socota وma min الmancuuti والnacti cuqid يajuuزu xadفuhu وفi الnacti yaqil وmaa شhayga min almancuuti mancuut xaal uu ka mid yahay iyo wاnacti nacti xaal uu ka mid yahay cuqila la garto yajuuزu waxaa bannaan xadفuhu ka xadafkii wayaqilu xadafku uu yaryahay fi nacti nacti wuu ku yaryahay yani wuxuu leeyahay nacti iyo mancuutu mid kasta oo daliil loo helaa waa la xadfi kara nacti iyo mancuut mid kasta oo daliil loo helo waa la xadfi kara xadafkana wuxuu ku badan yahay mancuudka in la xadfo nactiga la baaqi yeelo nactiga in la xadfo ma badna mancuudka in la xadfo oo nactiga meesha mancuudka la dhigo icraabkii mancuudkana la siiyo taasaa fara badan haddaba mancuudka marka la xadfayo hal laba shardi buu leeyahay labadaa shardi shardi waa mancuudkan la xadfay nactiga meesha mancuudka la dhigi rabaa soo maaha nactiga icraabka mancuudka waa inuu qaadan karo mancuudka icraabkiisii mancuudka la xadfay icraabkiisii waa inuu qaadan karo waa shardi shardi labaad waxa nactiga ah ee la baaqi yeelayo jumla hadday noqoto mancuudka waa inuu noqdaa ismi min lagu jaray ama ismi fiil lagu jaray qeyb ka mida waa inuu noqdaa labadaa shardi ayaa la shardin mancuudka marka la xadfaye nactiga la baaqi yeelayo waxaa shardi a ah nactiga icraabka mancuudka waa inuu qaadan karayo nacti mancuudkii oo faacila ah, ama naa'ib ulfaacila ah, ama mubtadaa ama majruurun bixarfin noqday nactigiisa jumla haddii uu yahay mancuudkaa lama xadfi karayo waayo jumlo faacilla ma noqoto naa'ibulfaacilla lama noqoto mubtadana ma noqoto oo arinkiioo ahaa rajulun qaama abuuhu cindana rajulun rajulka oo qaama abuuhu aabbihii uu istaagaa cindanaa agtanada ku sugan rajulun mutadawey rajulkii aan xadfi qaama abuuhu ayaan baaqiyeliyo nactigii an laa yajuus wax bannaan ma aha waayo jumladan qaama abuuhu ah mubtade ma noqon karayso mubtadihii inta la xadfo nactigii jumlada ahaa meesha in la dhigaa laa yajuus wax bannaan ma aha shardi waxa ah nactigani icraabka mancuudka waa inuu qaadan karayo shardi labaad mancuudka la xadfayo nactiga hadduu jumlo yahay oo nactiga jumlo uu yaha noqdo mancuudka waa inuu noqdaa ismi min lagu jaray ama ismi fii lagu jaray bacdi ka mida waa inuu mancuudka yahay sida min aladiina haaduu yuxarifuuna alkelima can muwaadicihi oo kale min aladiina haaduu horta jumlada waxaa la mid ah shibhuljumlaha min aladiina haaduu waa nacti yani jaaro majruurkana nacti ah mancuudkiina waa xadfan yahay mancuudka xadfanna wuxuu ahaan lahaa ismi min lagu jaray qeyb ka mid a ah. maya waxaan ujeedaa yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi jumladaasaa nacti ah yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi jumladaasaa nacti ah jumlada nactiga noqotay ismiga mancuudkeeda ah min aladiina ismigaan minta ay jari hayso oo ismiga mawsuula qayb ka mid ah wey oo wuxuu noqon lahaa min aladiina haaduu fariiqun yuxarifuuna alkelima fariiqun koox kooxda oo yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi ka bedelayo min aladiina haadu qolada yahuudoobay ka mid yihiin oo qoladan yahuudoobay qayb ka mid ah ilaa yahuud oo idin muxarifiin maaha laysuu sawaa'an min ahli lkitaab buu ilaah leeyahay isku mid maaha umma minhum ummatun qaa'imatu yatluuna aayaati illaahi anaa alleyli wahum yasjuduun qolo toosanaa jirta ee sidaay u badan yihiin inay taxriif sameeyaan oo kutubta ay beddelaan ilaah uu soo dejiyey ayaa lagu yaqaana haddaba fariiquntaan mubtadaha ahee mancuudkee la xadfay mintan tabciidiyadaa ismigan ay jari oo aladiina ah qayb ka mida wey sidaa waa inuu noqdaayo ismi min min lagu jaray qayb ka mida ama fii lagu jaray qayb ka mida waa inuu noqdaa fiinaa dacana wa fiinaa aqaama oo kale fiinaa fariiqun dacana qolo guurtaa naga mida wa fiinaa fariiqun aqaama qolo nagaataa naga mida sidaa waa inuu noqdaa jumlo mancuudka nactigiisa haddii uu jumlo noqdo mancuudka ismi min lagu jaray ama fii lagu jaray qayb ka mida hadduusan ahayn lama xadfi karo wama ladii shaygii cuqila la garto min almancuuti mancuut xaal uu ka ahaaday iyo wanacti nacti yajuusu waxaa bannaan xadfuhu kaa la gartay in la xadfo wayaqilu xadafka wuu yaryahay fi nacti nactiguu ku yaryahay nactiga iyo mancuudkaba in la israaciyo labadaba labada xadfo lafteeda way dhici karta haddii daliil loo helo atawkiidu hada maxalu binafsi ow bilcayni ismu ukidaa maca damiiri طaabaqa almu'akada wajmachumaa biafculin intabica maa laysa waaxidan takun mutabica alismu ismi ukida waa la adkeeyey binafsi naf ayaa lagu adkeeyey ow bilcayni cayn ayaa lagu adkeeyey maca damiirin damiir micii xaal ay yihiin ayaana lagu adkeeyey damiirka oo taabaqa waafaqaya almu'akada kan la adkeeyey wajmaca jamciyayhumaa naf iyo cayn jamci biafculin wasanka afcul ay ku jamci in tabica waa haddii ay raacaan maa mu'akad laysa aan ahayn waaxidan mufrad takuun waxaad ahaani mutabican carabtii hore mid raacay ayaad noqoniye halkani towkiid ayuu ka bilaabayaa musanifka tawaabicda kii labaad wey towkiid iyo ta'kiid in la yidhaahdo labada way suuroobi karta oo ficliga asalkiisa wuxuu ahaa masdarka ficligiisii akada ama wakada wakada haddii la yidhahdana tawkiid ayuu ku imaanay akadana ta'kiid buu ku imaanay wuxuuna badan yahay wakada in laga keeno oo masderka towkiid uu ku yimaado qur'aankana sidaa ayuu ku yimid walaa tanqudu liimaana bacda tawkiidiha waa yahay tawkiidka laba qeyb ayuu u qaybsamaa tawkiid lafdi ah iyo tawkiid macnawi ah lafdiga wuu dambaysiyey musanifka wuu soo wadaa lafdiga horeo laftiisa lasoo celiyo weeye ama muraadifkiisa lasoo celiyo towkiidkii macnawiga ayuu soo hormariyey tawkiidka macnawigaa alfaad maxsuuro ahoo macluuma ayuu ku yimaadaa alfaad la koobayo la yaqaana ayuu ku yimaadaa alfaadda marka la isticmaalayana laba arrimood mid un baa laga dooni yacni towkiid in la isticmaalo laba qasad iyo laba qarad ayaa loo ayaa loo isticmaalaa labadaa qarad qaradka hore waxa weeye majaaz la tawahumay majaaz la tawahumay meesha in lagu eryayo waayahay majaazkaasi ha noqdo majaazu lisnaad oo majaaz caqli ah ama ha noqdo majaazulxadfi waxay yidhaahdaani majaaz la tawahumay ayaa meesha lagu saaraya iyo cadamu shumuul la tawahumay in lagu saarayo labadaa midun wey majaaz la tawahumay haddii lagu saarayo lirafci tawahumi اlmajaaz hadduu tawkiidka u sugan yahay majaaz la tawahumay in lagu saaro naf iyo cayn ayaa la isticmaalay naf iyo cayn waxay u sugnaadeen lirafci tawahumi اlmajaaz lirafci tawahumi اlmaxduufna waa la yidhaahdaa majaazkun iska soo gelaya yacni meeshani wax ku jiroo laga xadfay oo ka maqan malayntii la malayn lahaa ayaa lagu eri miaal aan ku siiyo jaaa zaydun aan idhi zayd baa yimid hadalkani wuxuu ku cad yahay zayd inuu yimid wuxuu ku cad yahay zayd inuu yimid waxaa muxtamal noqon kara walow ixtimaal baciidaba ha noqdo haddii uu doono waxaa muxtamal noqon karaya zayd inuusan imaanine zayd warkiisa iyo waraaq uu soo diray iyo waxaas inuu yimid oo asalka uu ahaa jaa'a khabaru zaydin ama risaalatu zaydin arrintu inay sidaa ahayd isla markaana mutakalimka uu xadfay faacilkii oo khabaru zaydin khabarkii inuu xadfay zaydkii mudaafu ilayhigana faacil uu ka dhigay jaaa zaydun sidaa inay ku timi maxduufna meesha uu ku jiray tawahum sidaa la malayn lahaa walow tawahumkaa baciid ha noqdo hadduu doono tawahumkaa waxyaaba sababi karoo soo gelin karaa jira waxyaabaha soo gelin kara waxaa ka mid a shaygan aad ka warramiyooda noo sheegi yaa imkaankiisa baciid uu yahay suurowgiisaaaba yar fog sida waxaa tidhi masaajidkan masaajidkan aan ku dhex jirna halkaas waxaa tidhi jaءa ra'iisu اlbeled magaalada madaxweynaheediyaa masaajidkan imaaday maanta arrinkaa ila xad waa baciid waa waxaa u soo degdegaya maaha ama waxaa tidhi sacuudiga boqorkiisii aba maanta na tujiye masaajidka nagu tujiye wax dhici kara wey laakiin haddana waa baciid qaadashadii caqliga uu qaadan lahaa ila xad waa ka fog tahay waayahay waxaana la tawahumi karaa inaad leedahay oo hadalka aad ku wado war boqorkii sacuudiga warkiisaa maanta aan hellayoo inuu imaanayo iyo saasa inaad inaad ku wado laakiin lafdiga aad cabirtay uusan sidaa ahayn waayahay malihii sidaa la malayni lahaa ayaad ku eri oo waxaad leedahay jaaa ra'iisu nafsu ra'iiska laftiisaa yimid waa naftiis waa waxa aan sheegayo khabar khabar iyo meesha kuma jiro marka lirafci tawahumi اlmajaaz majaaz la malayni lahaa ayaa lagu eryeyaa waayahay labadan lafdiya lirafci tawahumi lmajaaz loo isticmaalo saddex isticmaal ayaa ku bannaan naf keligeed in wax lagu tawkiidiyaa waa bannaan tahay jaaa zaydu nafsuhu cayn keligeed in lagu tawkiidiyana waa bannaan tahay jaaa zaydun caynu in la israaciyana way bannaan tahay bisharطayni naf waa in la hormariyaa waana inaan la isku cadfin naf waa in la hormariyaa laisku wara cadfi karo oo jaaa zaydu nafsuhu caynuhu waa in la yidhaahdaa jaaa zaydu nafsuhu wa caynuhu wax bannaan ma aha waayahay waxayna tawkiidiyaan mufrad taniye iyo jamc mufrad ayaa lagu tawkiidini taniyaa lagu tawkiidini jamcna waa lagu tawkiidini mufrad haddii lagu tawkiidiyo lafdigood waa la ifraadini jaaa zaydu nafsuhu caynuhu taniye iyo jamc haddii lagu tawkiidiyo se lafdigooda waa la jamcinayo calaa wasni afcul jamculqilahoo afar wasan le wasanka afcul la yidhaahdo ayuu ku imaanay nafsun afcul in lagu jamciyaa waa qiyaas caynun se afcul in lagu jamciyaa qiyaas ma aha baabu jamcu tagsiir ayaan ku gaari doonnaa insha allahu tacaala lifacli nisban saxa caynan afculu waxaa shardiga ah, caynta waa inuu ka fiyow yahay lifacli nisban saxa caynan caynta ka fiyow ayaa shardi ah caynunna caynta kama fiyowe way ka jiran tahay maca daalika afcul ayaa la isaga jamciyaa oo acyun ayaa lagu keenaa marka in la jamciyo muana haddii lagu tawkiidiyo ama jamc lagu tawkiidiyo calaa wasni afcul ayaa lagu jamcini allaylahee taniye haddii ay tawkiidinayaan in la ifraadiyaa bannaan in la taniyeyaana waa bannaanta waase laga fiican yahay jamcasi haddii ay tawkiidinayaan in la jamciyaa laazim weeye mar walbana damiir in loo idaafeeyaa waajiba oo alfaadu tawkiid oo dhan waxaa laazim ah damiir in loo idaafeeyo weliba lafdiga laga idaafeeyo ilaa ajmac mooye inta kale lafdigooda in laga idaafeeyo oo waxaa jira asmaa in damiir loo idaafeeyo ay laazim tahay alfaadu tawkiid ayaa ka mid ah ukidow alismu ismi ukida waa la akiday binafsi naf ayaa lagu akiday ow bilcayni cayn ayaa lagu akiday maca damiirin damiir mici ayaa la akiday damiirka oo daabaqa waafaqay almu'akada kan la adkaynayo wajmaca jamci xumaa labadaasi waxaad ku jamcisaa biafculin wasanka afcula in tabicaa waa haddii ay raacaan maa shay bay raaceen laysa aan ahayn waaxidan mufrad aan ahayn takuun waxaad ahaani mutabican mid carabta raacaada noqoniya wa kullan idkur fi shumuuli wakila kiltaa jamiican bidamiiri muusalan wadkur sheeg kullan lafdiga kullana iyo wakilaa iyo wakiltaa iyo wa jamiican sheeg fishumuuli hadal jamcin dhexdiina ku sheeg muusalan xaal ay yihiin kuwa lala xidhiidhinaya bidamiiri damiir lala xidhiidhinayo yacnii alfaadu tawkiid waxaa ka mid ah kullun iyo kilaa iyo kiltaa iyo jamiic caamatun iyo ajmac uu soo wadana ku dar dhammaan waxaa loo isticmaalaa lirafci tawahumi cadami shumuul yacnii hadalka inaadan caamnimo u wadin laakiin lafdi caami aada cabbirtay isla markaana majaaz uu ku jiro min tacbiiri اlkulli wa iraadati اlbacdi aad u jeedo malihii la malayn lahaa ayaa lagu eriyey miaal waxaa tidhi jaءa alqowmu qabiiladii oo dhan waa timid jaءa alqowmu lafdigaa wuxuu ku cad yahay qabiiladii inay wada timid ama qoladii inay wada timid waxaase dhici karta qaar inay yimaadeen intoodii badneed iyo madaxdii iyo salaatiintii inay yimaadeen qaarna ay maqan yihiin adigu aad samaynayso min tacbiiri اlkulli wa iraadati اlbacd kulli unbaad iska sheegtay laakiin qaaraa yimidaad ujeeddaa sidaa inaad ku waddo ayaa dhici karta adiguna kuma wadide dhammaan hal xababa kama har inaad ku waddo way wada yimaadeen malihii la malayni lahaa bacdi inaad ku wadda laakiin kulli aad cabirtay ayaad meesha ku eri waxaad la leedahay jaءat اlqabiilatu kulluha qabiiladii war hal kama harin baad leedahay jaءa الزaydaani axadu الزaydayni inaad ku waddaa loo malayni lahaa kilaahumaade oo labadiiba waa yimaadeen waa yahay alfaadaasi waxay u sugnaadeen lirafci tawahumin cadam shumuul caamnimo inaan loo wadin malihii la marayni lahaa ayaa lagu eriyayaa dhammaanna damiir in lagu dabadejiyaa waajib ah weliba damiirka xataa lagama xadfi karo inuu ku dabadegan yahay bacdi naxwiyiinta ka mid a ah ayaa waxay yidhahen marmar waa la xadfi karaa inaa kullan fiiha kullan qirada nasbini kulliyay tawkiid way yidhahdeen damiirkana waa xadfan yahay laakiin may waa bedel innada ismigeedu bedelka yahay wakulan wadkur sheeg kulan lafdiga kulan esheeg fi shumuuli hadal jamcin dhexdiina ku sheeg wakilaa iyo wakiiltaa iyo wajamiicanna sheeg shumuul u sheeg muusalan xal ay yihiin kuwa lala xidhiirinaya bidamiiri damiir lala xidhiirinay wastacmaluu aydan ka kullin faacila min cama fi tawkiidi mila naafila wastacmaluu waxay isticmaaleen aydan noqodee ka kullin sida kulli oo kale waxay u isticmaaleen faacilatan lafdiga faacila ah min am camo xaggeeda xaal uu ka ahaaday faacilaha fi tawkiidi tawkiid dhexdiisayna way ku isticmaaleen mila naafilati naafile xaal uu la mid yahay yani wuxuu leeyahay lafdiga caammatun ah oo faacilatun ay ka keeneen sidaa ayuu ku wadaa lafdiga caammatuna ayay tawkiid u isticmaalaanoo weliba min alfaadi shumuul ah oo waxay yidhahdeen ja'at alqabiilatu caammatuhaa ja rijaalu caammatuhum sida ayay yidhaahdeen oo caamay isticmaaleen caamadan tawkiidka ay u isticmaalayaan mila naafila ayuu la mid yahay oo mila naafila ina maalig muxuu ku jeedaa laba qool ayaa lagu fasiray laakiin mid baa raajixa qole waxay yidhaahdeen mila naafila wuxuu ku jeedaa naafila lafdiga macnihiisa waa ziyaado wixii zaaidaa naafila la yidhaahdaa sunantaba waxaa naafilo loo leeyahay faradkay zaa'id ka tahay ayaa loo jeedaa waa yahay nebiyullaahi ibraahim ilaah wiiluu weydiistay hal wiil wiil kaluu ugu daray isxaaquu weydiistay yacquubaa loogu daray ilaah markuu sheegaya wuxuu ku sheegay wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba naafilatan isxaaq naafilo weeye weydiisashadu weydiisatuu zaa'idka yahay wey macnihi marka caamatan zaa'id weeyo alfaadu tawkiidkay zaa'id ku tahay oo zaa'id bay ku tahay muxuu u naxwiyiinta badi ma sheegaan naxwiyiinta alfaadu tawkiid ka warrama caamo kuma daraanoo way ka tagaan sida wax zaa'id ahaan ay ola dhaqmeen sidaa ayuu ujeeday qaar ku fasireen qoladaa waxaa lagu ushiilaya naxwiyiintao dhan marka laisku daro basriyihim wa siiba weyhiya u imaama imaamu naxwiyiin maca daalika wuu sheegay oo caamatun alfaadu tawkiid ayuu ku daray mar hadduu siiba weyhi sheegana zaa'id weeye lama dhihi karo imaamkii oo sheegaye waa yahay qolo kalena waxay ku fasireen qowlkoodaana raajixa mila naafila wuxuu u jeedaa naafilatun ta'daasi way laazimi lafdiga naafila mawsuufka ku sifoobaya hadduu mudakar yahay kowdhe hadduu mu'anaf yahay ta'da in lagu daraa laazima oo wayacquuba naafilatan buu ilaah leeyahay yacquuba yacquub mudakar maca daalika naafilan muusan dhihina naafilatan ta buu ku daray ta'daasaa laazimita caamatunna ta'daasaa laazimi oo mu'akadka la adkaynaya hadduu mudakar yahay iyo hadduu mu'anaf yahay labadaba ta'da way laazimi waxaan ka soo tagay alfaadu tawkiidka qoladan shumuulka faa'iidayni oo kullun iyo iyo jamiic iyo caamadan iyo isku dar mufrad ayaa lagu tawkiidiyaa jamcna waa lagu tawkiidiyaa taniye laguma tawkiidiyo taniye kilaa iyo kilta ayaa khaas u leh mufrad ayaa lagu tawkiidiyaa jamacna waa lagu tawkiidiyaa jamc haddii lagu tawkiidinaya waa bilaa shardi mufrad haddii lagu tawkiidinaya se hal shardi ayaa la shardiga shardigaasi waa mufradka waa inuu qeybsami karo mufrad qaybsamiga jaaa zaydun kulluhu wax bannaan maaha jaaa zaydun zaydaa yimid kulluhu hee tawahumka ay saarayaan maxay tahay zayd qaaraa ka yimid qaara wuu maqan in la dhaho ma dhici kartaa ma suuroobayso marka waa inuu mufradka qaybsami karo sidee ku qaybsamaya daata ahaantiisa u qaybsami ama caamilku ku qaybsami labadaa midku doonaha ku qaybsami daata ahaan ayuu u qaybsami karayaayo jaaa aljeeshu kulluhu wey jaaa aljeeshu jeeshka lafdi mufrad wey kullu hudan mufradkuu tawkiidinayaa mufradkaana wuu qaybsami karayaayo macna ahaan jeeshku waa wax fara badan marka qaar inuu yimaado qaarna maqnaado wax dhici kara wey waa lagu tawkiidin karaa mufrada daata ahaan aan u qaybsami karin laakiin caamil ahaan ku qaybsami karana waa lagu tawkiidin karaa sida ishtaraytu alcabda kullahu addoonkii waan iibsaday dhammaantii addoon daata ahaan uma qaybsami karoo lugta iyo gacanta iyo la kala goosto ma dhici karto laakiin caamilkan meesha yaalle ishtaraha ayuu ku qaybsami karayaayo qaar inaad adigu iibsato qaarna nin kale iibsadaa dhici karta marka anaa wada iibsada way dhici karta waka wastacmaluu way isticmaaleen ayda noqodee ka kullin sida kulli waxay u isticmaaleen faacilatan wasanka faacila ah min camma camma xaggeeda xaal uu ka ahaaday faacilaha caamatan buu u jeedaa mila naafilati naafila xaal uu la mid yahay oo taada ay laazimi وبعد كل أkdوا بأجمع أجمعيiن ثuمa جuمعا وduنa كuلi qad يجiئu أجمعوا جaمعاu أجمعuuna ثuمa جuمعوا وأkduu way adkeeyeen baعda kulin kuli gadaasheeda waxay ku adkeeyeen بأجمعa iyo وجaمعaa iyo وأجمعiiنa ثuمa جuمعا وqad يجiئu أجمعu وجaمعاu وأجمعuuna ثuمa جuمعu inay timaadaa suurowdaa duuna kulin kuli la'aanteeda xaal ay tahay yaعni wuxuu leeyahay أجمع yaa wax lagu towkiidiya waxayna daba dhacdaa haaliban kulli kulluhum ajmacuuna fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna sidaa in la yidhaahdaa haalib ahoo fara badan ajmac lafdigaasi waa mufrad mudakar ah marka la tawkiidinayo oo muxuu ahaa arrintu ay tahay jaaa aljeeshu kulluhu ajmacu mufrada mu'anaha haddii la tawkiidinayana jamcaau alifuta'niis mamduudaa loo dambaysiin jaءat alqabiilatu jamcaau jamca mudakerka anaa jamcu mudakaru saalim sidii ayaa loo jamcinayo ajmacuunu noqoni waa mulxaq iyo mulxaq maaha laisku haystaa waaya jamcu mu'anas haddii uu yahayna jumacu oo calaa wasni fucalu ayaa lagu jamcini oo jamc mu'anase haddii la tawkiidinaya jaءat الnisaau jumacu baad leedahay jaءa الrijaalu ajmacuuna jaءat waxaan u jeedaa jaءat alqabiilatu jamcaau jaa muxuu ahaa jaa aljeeshu ajmacu noocaasaa loogu tawkiidin laakiin waxaa haaliba in kullu laga hormariyo kulli daba dhacdo alla ilaah way dhacdaa marmar haalib ma aha ajmac keligii in wax lagu tawkiidiyo ajmac iyo tasarufaadkeedii oo la yidhaahdo jaaa aljeeshu ajmacu keli la yidhaahdo aayad qur-aan ayaa waxay tahay lauwiyanahum ajmaciina uwiyanahum humtaa mafcuulkaa lagu tawkiidiyey ajmaciina kullina lagama hormarinin wax dhici kara weeye waka wa bacda kullin wa akaduu way adkeeyeen bacda kullin kullin gadaasheeda waxay ku adkeeyeen biajmaca mufrad mudakar haddii la tawkiidinayo wey wa jamcaaa mufrada mu'anaa haddii la tawkiidinayo wa ajmaciina jamc mudakar mudakar haddii la tawkiidinayo wa jumaca jamc mu'anaa haddii la tawkiidinayo waqad yajibu inuu yimaadaa suurowdaa duuna kullin kulli la'aanteeda xaal u yahay ajmacu wa jamcaau wa ajmacuuna uma jumcu wain yunfi tawkiidu mankuurin qubil wa can nuxaati basrati mancu shamil wain yufid hadduuba faa'iidaynaya tawkiidu mankuurin mid la nakireeye adkayntiisa qubila waa la yeeli wa can nuxaati lbasrati walmancu shamila wuxuu shamliyey tawkiidu can nuxaati lbasrati marwiyan xaaluu yahay mid laga warinaya can nuxaati lbasrati basra nuxaadeeda yacni wuxuu leeyahay nakira macaari alfaadu tawkiid dhammaanteed waa wada macaarif tawkiidka alfaadii dhammaan waa wada macaarif ajmaca mooye inta kale damiir in loo idaafeeyaba waajiba ajmacna macrifo inay tahay waa laisla ogol yahay wax macrifaynaya laisku khilaafsan yahay damiirkiibaa u qadaranaya qaar leeyihiin oo loo idaafaynaya kaasaana macrifayna qaarna waxay leeyihiin sida maalayansarifka uu ku keeni doono musanifka madhabkiisana uu yahay wuxuu ku wadaa inuu yahay ajmac calamuljinsi calamuljinsi lishumuul ayuu ku wadaa asagu walcalama man casarfahu in cudila kafucali tawkiidi aw kafucala ayuu keeni doonaa waa calaa mamnac sarfahu in cudila ka fucali tawkiid fucalu tawkiidka wuxuu ku wadaa juma jumacani waa macduul cadli baa ku sugan calamna waa yahay sarfiga waxyaabahaasaa ka macinaya sidaa ayuu u wadaa waa yahay ha la yidhaahdo waa calam oo calamuljinsi ah oo cadamu shumuul tawahumkiina tawahumi lahaa iyo tawkiid ayaa wuxuu u yahay calamljinsi ama ha la yidhaahdo idaafo ayaa u qadaran mid kastoo la yidhaahdaba jumc lafteeda ajmac lafteeda waa macrifo alfaadu tawkiid maadaama macaarif ay tahay nakire in lagu tawkiidiyaa ma bannaan tahay kuufiyiin way ogol yihiin hal shardi bayna xirayaan halkaas shardi waa nakirada maxduuddo waa inay tahay nakiro maxduudo meel ay ka bilaabata iyo meel ay ku dhammaato leh waa la tawkiidin karaa kuufiyiin waddadaasay mariyeen musanifkana madhabkoodu raacay kuufiye basriyiinna waxay yidhahdeen mulaqan nakire in la tawkiidiyaa laa yajuusu maba la tawkiidin karo nakire waxay doontaa ha noqoto samaca wuxuu ku soo arooray madhabka kuufiyiin musanifkana uu raacay kaasaana xoog badan yalee daytu shaacir ayaa wuxuu ahaa yaa layta ciddata xawlin kullihi rajab laakinahu shaaqahu an qiila daa rajabu yaa layta ciddata xawlin kullihi rajab nin ayaa fulaynimuu ku caynayey iyo bisha rajab inuu ku farxayo muxuu ugu farxaya rajab ashharu xurum waaye lama dagaalamo mogdahay laakinahu ninka shaaqahu waxaa jaceelgeliyey cishqigeliye an qiila in la yidha daakaa dhashay rajabun rajabun war bishii rajaboo taa dhalatay taa waa ku farxaya ninka kulaha yaa layta ciddata xawlin sanadka tirsigii kullihii dhammaantii rajabun rajab may u noqoto ninkan kulaha sanadkoo idil rajab aan la dagaalamaynin muu noqoyi maxalushaahidka waxa weeye layta ciddata xawlin xawl inuu tawkiidiyey oo kullihii ku tawkiidiyey xawlkana waa nakiro maxduudo ohoo sanad weeyaanoo meeluu ka bilowdo ee meeluu ku dhammaado ayuu leeyahay yowm iyo xawl iyo waxaasoo idil waa la tawkiidin karaa sida ayay kuufiyiin ku wadaan basriyiinna ma ogola wain yufid hadduuba faa'iidaynaya tawkiidu mankuurin mid la nakireeyey adkayntiisa qubila waa la yeeli walmancu diidan la diido tawkiidu nakira shamila wuu shamliyey can nuxaati lbasrati marwiyan xaal uu yahay mid laga warinaya can nuxaati lbasrati basra nuxaadeeda laga warinayo waqna bikiltaa fii muhanan wakila can wasni faclaa wa wasni afcala waqna kaaftoonniyahowni bikiltaa iyo wakilaa ku kaaftoon fii muhanan fii tawkiidi muhanan muhane adkayntiisa ku kaaftoon can wasni faclaa can taniyati wasni faclaa faclaa wasankaysa taniyadiisana ka kaaftoon iyo wawasni afcala wa taniyati wasni afcala halkani wuxuu u jeedaa muana haddii la tawkiidinayo isla markaana lirafci tawahumi cadami shumuul loo jeedo kullun iyo caamatun iyo jamiic iyo ajmac iyo laguma tawkiidinayo ee waxaa lagu tawkiidinaya kilaa iyo kilta waxaa la tawkiidinayaa muana mudakar haddii uu yahay kilaa ku tawkiidi muana haddii uu yahayna kiltaa ku tawkiidi mulxaqa muanaha inay ka mid yihiinna waa anagii soo marray waaya haddaba musanifka sidaas u jeedaa laakiin tacbiirkiisa fahan kilaa iyo kiltaa muana marka aad tawkiidini ku kaaftoom oo kilaa iyo kiltaa ku tawkiidi maxaad ka kaaftoomi afcal iyo faclaa ah inaad tasniyayso wuxuu u jeedaa ajma afcal ajmac buu u jeedaa waa mudakar facla ana jamcaa buu u jeedaa oo mu'anas ah yacni mudakar musanihiisa inaad tawkiidiso marka aad doonto kilaa ku kaaftoon muanas muanihiisa inaad tawkiidisa marka aad doontaana kiltaa ku kaaftoon oo ajmacoo mufrad mudakar ee lagu tawkiidin jire ha tasniyaynino ajmacaanay ha dhihin jamca ah oo jamc muanase lagu tawkiidinay waxaa loo yahay mufrada muanase lagu tawkiidinayay ha tasniyayniyo jamca waani ha dhihin muxuu ahaa sidaa hagu tawkiidinin musanna taniyeyntii ajmac iyo jamcaaaad aad taniyeyni lahayd ka kaaftoon kuna kaaftoon kila iyo kiltaa intaas ujeeda wagna kaaftoonnin yahwni bikiltaad kiltaa ku kaaftoon iyo wakilaa lafdigaa kilaae ku kaaftoon fii muanan fii taniye fii tawkiidi muanan musane adkayntiisa dhexdiisana ugu kaaftoon can wasni faclaa can taniyati wasni faclaa faclaa wasankeeda jamcaa buu u jeedaaye taniyanteediina ka kaaftoon wa wasni afcala wa taniyati wasni afcala afcaloo ajmaca u jeedo taniyanteeda ka kaaftoon wain tuaakidi damiira اlmutaصil bالnafsi wاlcayni fabacda اlmunfasil canaytu da rafci waakaduu bima siwaahuma wاlqaydu lan yultazamaa wain tuakid haddaad adkayni nin yahowni adamiira damiir almutaila caamil ku daba dhegaan binafsi walcayni haddii aad ku adkayni fabacda almunfasil faakid adkee bacda almunfasili munfasil gadaashii adkee calaytu waxaan u jeedaa darafci rafcada kii u saaxiibka ahaa waakaduu way adkeeyeen bimaa siwaahumaa labadaa waxa ka soo haray wax ku adkeeyeen walxaal alqaydu shardiga la yultazama aan la laasimayn halkanna wuxuu u jeedaa damiiru rafca mutasila inaad tawkiidiso haddii aad doonto damiiru rafca mutasila ayaad rabtaa inaad towkiidiso waxaadna ku tawkiidinayn naf iyo cayn damiiru rafcanimo waa shardi mutasilnimona waa shardi damiiru rafca mutasila inaad towkiidisaa haddii aad doonto naf iyo caynna aad ku towkiidini waxaa laasima intaadan towkiidinin oo naf iyo cayn aadan keenin damiiru rafcaha mutasilka ah damiiru rafca munfasil ay ku tawkiidi marka hore oo waxaad rabtaa inaad tidhaahdo eh, zaydun qaam qaamada damiirka ku asturan aad inaad tawkiidiso nafna aad ku tawkiidiso ama cayn qaamadaa damiirka ku asturan intaadan naf iyo cayn ku tawkiidinin damiir rafca munfasil ku tawkiidi oo waxaad tidhahdaa zaydun qaama huwa nafsuhu qaama eh, zaydun qaama huwa caynuhu arka hore damiir rafca munfasil ay ku tawkiidi damiiru rafcaha aad tawkiidini laazim ma aha mustatir inuu yahay baaris ha noqdo haddii uu addoon alrijaalu qaamuu wowdaasaa rabtaa inaad tawkiidiso nafya cayn baadan rabta inaad ku tawkiidiso damiiru rafca munfasilay ku tawkiidi marka hore oo waxaad tidhahdaa alrijaalu qaamuu hum anfusuhum alrijaalu qaamuu anfusuhum wax bannaan ma aha sababkana waxaa weeye nafya cayn waxaa loo isticmaalaa shayga daatadii yani tawkiid inay noqdaan marka ay noqdaan mooye marka kale shayga daatadiisaana loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa ruuxda ruuxda dadka ku jirtaa naf loo isticmaalaa caynna daatada shaygaa loo isticmaalaa damiiru rafca haddii aad ku tawkiidiso adigoon damiiru rafca munfasil ay keenin fii bacdi alaxyaan iltibaasaa dhici waxaa tidhi hindun kharajat kharajat haddaad naf ku tawkiidiso adoon damiiru rafca munfasil ay keenin kharajad nafsuha way dhimataaba loo qaadani way baxdo reerihii aadi looma qaadanayo kharajat nafsuha he iyadaaba dhimatay naftaa ka baxday saasaaba loo qaadani waxaa la mid ah zaydun ee faqa'adaa tidhi caynuhu haddaad ku tawkiidiso hee ishaa ka soo dhacdaa loo qaadani marka waxaa laazima damiiru rafca munfasil inaad ku tawkiidiso marka hore hindun kharajat hiya nafsuha hiy markaa tia khalaas waa la garanay iyadaa baxday inaad ujeedo ta ayaa laazima waayahay labadaa shardi wixii aan ahayn towkiid hadduu ku soo arooro damiir in lagu fasliyaa laazim noqon mayso haddaad doonta ku fasli haddaad doontana kada labada shardi maxay yihiin waxa wax tawkiidinaya nafya cayn inay noqdaan waxa ay tawkiidinayaanna damiirurafa mutasil damiirurafa mutasil uu yahay labadaa arrimood haddii la waayo ama mid ka mid la waayo waa wa lagu tawkiidinayaa naf iyo cayn maahe kullu iyo qoladan ay noqdeen waxba inaad fasrisaa laazim maaha maya naf iyo cayn laftoodaba weeyaane waxa ay tawkiidinayaana ismi daahira ama damiir rafca munfasila ama damiiru nasbe iyo damiiruljar mutasila iyay tawkiidinayaan waxba inaad fasrisaa laazim noqon mayso sidaa u galo wain tuakid haddaad adkayni adamiira damiir almutasila ee mutasil ee haddii aad adkayni binafsi naf haddii aad ku adkayni iyo walcayni cayn bad munfasil faakid adkee bacda almunfasili damiir munfasile gadaashii adkee canaytu waxaan u jeedaa darafci rafcada kan u saaxiibka damiirka mutasilka ku sheegaya waa damiiru rafca ee damiir nasbe iyo damiiru jar uma jeedi taa garo canaytu waxaan u jeedaa darafci rafcada kan u saaxiibkaa waakhaduu way adkeeyeen bimaa shay bay ku adkeeyeen siwaahumaa naf iyo cayn ka soo haray kullu iyo qoladaasay ku adkeeyeen wlxaal alqaydu shardigana lan yultazama aan la laazimaynin wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak ala nabiyina mxamed subxaanaka